wasalam markaas xaaskiisii ma ahan mar horuu qabi jiray markaan ma ahan inay isaga xaas u tahay waa arki doonaa laakiin waqti hore ayay xaaskiisa ahaad way kala tageenoo wuu furay faqaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaa rasuulkii allo cinda rifaaca rifaaca agtiisaan ku sugnaa macnaha rifaaca sawjadiisii ayaan horay u ahaa jiray faabadta dalaaqaydiina waa gooyey faabadta ayaa hadda nusada noogu taalla laakiin صaxiix bukhaari waxaa ku taalla fabatta oon hamse lahayn batta dalaaqii lafdigan oo abatana nasaa'iga asna wariyey dalaaqaydii wuu gooyey dalaaqaydii wuu gooyey waxay ula jeedaa dalqadihii wuu dhameeyey oo saddexdii dalqo waa uu dhammeeyey dhammayntaasna ma ahayn in uu hal mar saddex dalqa ku dhawaaqay ma ahayn riwaayad saxiixbukhaariga waxaa ku sugan inay tidhi dallaqanii aakhira alaai tadliiqaat saddexdii dalqo tii ugu dambaydu igu furay macnaha saddex gooruu furay hal dalquu ku furay waa rajciyaystay haddana dalqad kaluu ku furay waa radxiyaystay dalqadii ugu dambayduu ku furay riwaayaddaasa caddaynaysa riwaayaddaas bukhaariga waxay leedahay dallaqanii aakhira alaai tabliiqaat saddexdii dalqotii ugu dambayd ugu furay marka dalqadihii waa ka dhammaadeen waa ka baa-intay baynuuna kubraa oo usan dib u soo cesho karin nikaax cusubna kara markaas rajciyada lama arko fatasawajtu waxaan guursaday tihi cabdiraxmaan ibna zabiir zubayr maahan waa zabiir calaa wasni amiir ah, sida amiir oo kale marka zabiir waa fatasawajtu waxaan guursaday cabdiraxmaan ibni zabiir cabdiraxmaan ibni zabiir ayaan guursaday wa inamaa wax kale ma ahan macahu cabdiraxmaan la jirkiisa milu hudbati hawb marada faraqeeda oo kale ayaa ahaaday hudbada waxaa la yidhaahdaa marada marka faraqeeda meeshaas dun marka lagu reebo meesha ay marada ku dhammaato sida dunta la isugu samaynaya dun caadi alooa loo dayna oo marada dhan dhinaceeda ku safan duntaas aan isku samaysnaynoo dun kaliya ah duntaasaa la yidhahda hudba waa maryaha gabola ah faraq loo yeela oo maradii sida loo qaadaba ayagoo awal maro caadi aheedaa la tifaa si ay u yeelato faraq sida imaam daano kale waa dhanka oo baatiga xataa gabolaa ah saas laga dhiga maradii siday u joogtay la tifaa marka marada darafkeedoo dhan waa dun caadiya oo aan samaysnayn taasaa la yidhaha hudba marka waxayna hadalkaas ula jeedaa macnaha awood male wey oo xibintiisa taranka maradaas farqiibay lamidto wax awooda laguma arko waay waa kelimad laga xishooda laakiin inay nabiga hortiisa ka sheegto maxaa keenaya xukunkaa ku xidhan xukun sharciyay rabtaa inay ogaato marka haddii masalada xukun ku xidhan yahayna waa in la sheego haddii kale xukunkii lama ogaa karo waxay rabtaa gabadhaan xukun inay ogaato faqaala nabigu wuxuu yidhi aturiidiina ma waxaad doonaysaa ma waxaad rabtaa an tarjici inaad ku laabato ilaa rifaaca ma asagu ku furo rifaaca inaad ku laabato miyaad rabtaa laa ku laaban maydi xalaal kuma ahan xataa taduuqii ilaa aad dhadhamido cusaylatahu cabdiraxmaan ibnu zubayr kaan dambood guursatay malab wayaduuqa asaguna uu dhadhamiyo cusaylata kii malabyaroogaaga macnaha jimaac toosa ilaa uu dhaco xalaal kuu noqon maa ninkii hore wa abuubakrina jaalisun mid fadhiyuu ahaa cindahu nabiga agtiisa markay hadalka dhahaysay hadalkaas macnihiisu waxay tahay ninkii hore xalaal kuu noqon maa ilaa toosa uu dhaco oo galmoosho rasmiyu ay dhacdo oo istimtaaci iyo kuraaxaysigii adiguna aad dhadhamido isaguna dhadhamiyo xalaal noqmay sidaas daraaddeed gabadhan nin hadduu furo oo dalqadihii dhammaadaanoo saddexdii dalqo ay ninkii ka dhammaatay hore ku furay shan arrimood ilaa la helo ninkaas kuma soo laaban karto shan arrimood ilaa gabadhaas ay marto ninkaas xalaal uma noqon karto nikaax cusubna kuma guursan karo ridxiyana kuma guursan karo waa in shan arrimood ay soo martaa koo ninkan saddexda daqamood ku furay waa inay ka ciddo tirsataa gabadh ciddo ku jirta nikaax ma qabto gabadhiyo ciddadeedu dhammaan hadday tiraa ninaan guursaa waa zino isagu hadduu ogyahay ninkaas waa zaani ayaduna waa zino waxay ku dhaca gabadh ciddo ku jirta nikaax ma qabto waa in ninkii hore ciddadiisu dhammaataa siday cidda ku dhamaa jirta ila ciddadu isku si kuma dhammaatee waa o ninka dambe guursanaydo waa inuu yahay nin guur raba oo dhaqan raba ee uusan ahayn nin lala soo heshiiyey oo raba inay inta habeen uu la seexdo kadib ay ninkii hore uu xalaaleeyo oo nabigu ninka saasa wuu nacalabayba lacana allaahu muxallila wاlmuxallalu lahu uu yihi nabigu salى اlahu alيه wasalam naclad allaha ku rido naxariistana allaha ka fogeeyo ninka haween u guursada ninkii hore xalaal ha u noqoto iyo ninka niira ii guurso xalaal ha ii noqotee oo asaga u dirsada labadaba naclad allaha ku rido ma banaana waa xaaraan qacana marka ma banaana nabigu wuxuu ku tilmaamay mustacaar ninka haweenay u guursanaya ninkii horeeto ha u xalaal noqoto orgi lasoo caariyeystuu ku tilmaamay orgi lasoo caariyeystay si uu ariga u dhimiyo saasuu ku tilmaamay wuuna naclabay marka kaasu guur maaha waxaa la rabaa nin guurdoon ah inuu guursado oo gabadha dhaqan ka raba ayada niyadeedu xalaal iyo xaaraan ma keento ayadoo daslada ninkii aad ku laabatid ooy niyada uga jirto xalaal iyo xaaraan midna kuma xirna ayada laakiin ninka guursanayay ku xihanta masladu waa inuu asagu wax kale uusan ka riban gabadha guur ka rabo weliba weligeediina uu ku nikaaxiyahay nikaax beenbeeneed iyo suuq madow iyo khudba firo aysan ahayn waa laba shardi waa laba shardi shardiga saddexaadna waa in ninkii u galmoodo oo jimaac toosu u dhaco ee haddii nikaax kali u dhaco oo uu furo ninkii hore kuma laaba karto kuma xalaal aha waa in waa middaas midda nabigu caddaynaa xataa taduuqii ilaa aad dhadhamido usaylatow malab yarowgiisa malabka wuxuu ku shabaha waa istimtaacii jimaac wayaduuqa isla uu dhadhamiyo usaylataki malab yarowgaaga macnaha galmoosho toosa waa inay dhacda waa marka nikaax keliyu kuma filna waa shardi saddexaad shardiga afraad ninkaas waa inuu ama furo ama ka dhinto shardiga afraad shardiga shanaad waa inay ninkaas haddana ka ciddo tirsato oo ciddadiisi ay dhammaato shantaas markay soo marto ninkii hore waa u xalaal hadduu guursanayo oo guur sax ay markaas isdoonaan oo weligeedii ku nikaaxiyo waa u xalaal marka laakiin shantaas ayadoon soo marin ninkii hore kuma laaban karto gabadha rawa bukhaariyu can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala cabdullaahi qaala nebigu nebigu wuxuu yidhi sala اllahu calayhi wasalam fii binti xamsa gabadhii xamsa uu dhalay xamsa ibn cabdilmuطalib waa nabiga adeerkiisa aabbihiisu la dhashay gabarh uu dhalay nabigu gabadhaas wuxuu ka yidhi laa taxilu lii xalaal ima ahan inaan guursado gabadhaan adeerkay dhalay inaan guursadaan xalaal ima ahan sababtu maahan adeeraha dhalay dhinacaas maahan ee dhinac kale weeye nabiga salى اlahu alيه wasalam iyo xamse oo adeerkiisa ah isku naas nuugeen marka dhinacaasu walaal uga yahay waa walaalkiisa naas la nuugay oo gabar la dhihi jiray fuwayma oo addoon aheed oo abulahab oo nabiga adeerkiisuu lahaa gabadhaasaa wada nuujiday labadood oo xamsena nuujiday nabigana nuujiday uwayba uwaybaa nuujiday marka isku naasay nuugeen qofka naaska kula nuuga waa walaalkaa kula dhashay oo kale marka gabadha uu dhalo adeera u ta ma guursan karti ma guursan karti adeeraad u adeeraad u nabigu wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam laa taxilu lii xalaal iimahan gabadhaas yaxrumu waxaa xaaraan ku ah min aradaacati xagga nuugmada maa yaxrumu waxaa xaaraam ka ah min anasabi xagga nasabka nuugmada xaggeeda waxaa xaaraan ka noqda inta nasabka xaaraan ka noqota hiya gabadhaanu ibnatu aqi walaalkay gabadhii uu dhalay weeye min aradaacati xagga nuugmada iigu walaal xamsa weeye waa nabiga adeerkiis wuxuu leey walaalkay naasay wada nuugeen marka naas hadday wada nuugeen intii nasabka ku xaaraan noqon jirtaa xaaraan ku noqeen nuugmada hooyada ku nuujidayan kuma dhalin way ku nuujideen hooyadii ku dhashay lamidka ma guursan kartid macnaha xagga guurka waa kaa xaaraan ma ahan inay ku dhaxlaydo dhaxalkaaga male islaanta ku nuujiye laakiin guur sida hooyada ay xaaraan kaaga ta gabadha naaska kula nuugsayna waa walaashaa waa kaa xaaraan ma guursan kartid gabadha naaska kula nuugtay gabadha ay dhashayna aftiya u tahay waa kaa xaaraan ma guursan kartid wiilka naaska kula nuugay wiilkaas walaalu kuu yahay gabadha u dhalay adeeraad u tahay ma guusan karti waa kaa xaana wiilka naaska kula nuugay gabadha u dhalay adeerkeeda ma guusan karti haweenayda naaska ku nuujiday haween gabadha la dhalatay waa habaryarta ma guusan karti haweenta naaska ku nuujiday caanuu iskama imaana minaa qaba saasay ku irmaanaata ee aan iska yeelanay gabar alla guursan ninka ninkeeda zawjkeeda aabbaha oo kale wey sidaa daraaddeeda gabadha la dhalatay waa eedada eedada aabbaha la dhalatay waa ma guursan karta haweenta ku nuujiday caanahan ay ku imaanatay iskama imaan zawjay leeda zawjkaas aabbaoo kale kuyi gabadha la dhalatay waa eedada hooyadiis waa ayeyda intii nasabka xaaraan ku dhahdo xaaraanku waa nuugmada markaad nuugto haweeney aan hooyadii ku dhashay ahayn intii nasabka ku xaaraan noqon jirtoo kalaa kaa xaaraan noqoyo oon guurku kuu qabayn rawa الbukhaariyu can abi muusa abi muusa alashcari cabdillaahi bni qays wuxuu ka wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi abi muusa alashcari samica nabi النbiyu nabigaa maqlay salى الlahu عalيه wasaلم rajula nin rajulkaasoo yuni ammaanaya calىa rajuli nin kale nin nin ammaanayaa nabigu maqlay nin nin ammaanaya oo wayudriihi ku xadgudbaya fii madxi ammaantiisa ninuu ammaanayay ammaantiisiiu ku fogaaday oo ku xadgudbay oo sifaad uusan lahayn uu ku sheegay sifaad uusan lahayn uu ku tilmaamay waa ku xadgudbay mana banaana in lagu xadgudbo qofka la amaana xataa nabiga ma banaano sal اlahu alay slam saxiixbukaariga waxaa ku taalla laa tudruunii kamaa afrat nasaara bna maryama inamaa ana cabdullah faquluu cabdullaahi wa aniga markaad i ammaanaydaan ha igu xadgudbinina sida kirishtaanku ugu xadgudbeen nabi ammaantiisa kirishtaanku nabi ciise inta kor u qaadeenay ilaahnimo gaarsiiye ama ina ilaah yidhaahdeen war markaad i ammaanaydaan ha igu xadgudbinina sida kiristaan ugu xadgudbay nabi ciise ma jecli in laygu xadgudbo nabi wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam ma jecli mansilada alla idhigay meel ka korayda in lay geeyo aniga addoon allaan ahay rasuulka allaana ee markaad i ammaanaydaan waxaad tidhahdaan addoonka ilaahay rasuulka ilaah saasuu yidhi nabigu markuu arkay nin nin ammaanaya oo ku xadgudbaa nabigu wuxuu yidhi faqaala nabigu wuxuu yidhi ahlagtum waad halaagteen ow amase wuxuu yidhi qadactum waad goydeen dahra rajuli ninkan dhabarkaad ka jabideen ammaantu ma fiicno nabigu ninkii la ammaanayo wuxuu yidhi ninkan aad ammaanteen shaydaana kugu kaalmaynay markaad ammaanto adoo kale lama arag of ajaayib laa tahay weli soo daahirayaa tahay shaydaanku wuxuu leeyahay weli soo daahirayaa ta adiga cajaa'ibaad leedahay intaasuu qalbiga ka gelinaysa khalaas oo u dhammaa bal waxaa dhacdaa daacaadkii badnaayuu samayn jiray inuu yareeyo oo is yidha adiga xaalkaa waa arrintaadu waa dhinacay noqoto daacaadkii xataa inuu yareeyo is-ilaalintii dunuubta iska ilaahay inuu yareeyo oo isla fiicnaado ismahadiyo waa atar waa atar marka shaydaanka ugu kaalmayn ha ammaani xaafidka iyo imaamu nawowi iyo dhammaan shuraaxda waxay leeyihiin dadku isku miisaan ma qof la og yahay inuusan isla ficnaanayn oon guruur gelayn hadduu yahay qofku waxa uu ku sifaysan yahay haddii lagu tilmaamo waxaaba dhacda dhiirigelin inay u noqotuu sii dadaalo laakiin qofka laga cabsanayo inuu fidloobo waa qofkaas qofkaan la ammaanayn labo in qofku intuu ku sifaysnaa in laga badiyana maba banaano waa xaaraan qofku sifadii u lahaa wax ka badan in lagu sifeeyaa waaba xadguduba waa xaaraan haddii xataa inta uu leeyahay haddii lagu tilmaamo haddii laga cabsanayo inuu fidloobana ma banaano iyadana laakiin qofkii laisleeyahay ma fidloobayo intii uu ku sifaysnaa lagu sheegaa waa banaanta yidhaahde rawa الbukhaariyu can abi hurayrata radia allahu canh bukhaari abu hurayre wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam alaaatun saddex qof macnaha saddex nuuc oo dadka ka mida wey alaaatun saddex nuuc oo dadka ka mid ah laa yukalimuhum اllahu ilaahay lama hadlo walaa ynduru ilayhi ilaahayna ma fiiriyo yowma alqiyaamati walaa yusakiihim ilaahay ma u dembi dhaafo ma dahiro walahum waxaa u sugnaaday cadaabun aliim cadaab oo aad u xanuun badan ayaa u sugnaaday alaaatun saddex qof laa yukallimuhum ullahu ilaahay lama hadlo lama hadlo waxaa loola jeedaa naxariis kulama hadlo ibnu jariir dabari suuraة اbaqara iyo suuratu alcimraan labadaba ku keenaa waxaa loola jeedaa ilaahay naxariis kulama hadlo laa yukallimuhum bimaa yuxibuunahu wayashtahuuna waxay jecel yihiin kulama hadlo dadkaas laakiin wuxuu alla kula hadlaa wax murugo geliya imaam nawowina sharaxa saxiixmuslimka wuxuu yidhi jumhuurta mufasiriintu waxay yidhahdeen laa yukallimuhum kalaaman yanfacuhum hadal anfaca ilaahay kulama hadlo laakiin wuxuu kula hadlaa hadal aan anfacayn oo murugo geliyo cadaabka dhadhami iyo waxa weya hadalla lamid walaa yanduru ilayhim ilaaha ma fiiriyo yowma alqiyaamati loo loolama jeedo uma jeedo wax ilaahay ka qarsoon lama arko wax walba alla waa arka laakiin naxariis kuma fiiriyo wey wax naxariisa alla kuma fiiriyo wey ee waxaan alla ujeedin lama arko gaal iyo muslim qof fiican iyo qofku dhammaan alla waa ujeedaa ee waxaa loola jeedaa naxariis alla kuma fiidin naxariis alla kuma fiidin walaa yusakiihim alla ma dahiro macnaha alla uma dembi dhaafo wey walahum waxaa u sugnaaday cadaabun aliimun cadaab oo jirkooda xanuujiya u sugnaaday saddexdiiyuu tilmaamay nabigu sal اlahu alay wasalam rajulun alawalkan ugu horeeyaa rajulun waa qof qof aa jeedaa rag iyo dumar waa rajulkaasoo calaa fadli maain biyo baahidiisa ka dheeraadahaya biyo oo baahidiisa ka soo hara ayuu haystaa biyo baahidiisa ka soo hara rajulu waa qof rajulkoo calaa fadli maain biyo dheeraada ku sugan oo ka soo haray xaajadiisa rajulkaasoo bidariiqin wadda ku sugan oo waddo degan rajulkaasoo yamnacu u diidaya ibna sabiili musaafirka waduu degan yahay biyuu haystaa biyuhu baahidiisa waa ka soo haraan dadka musaafirkaa huu diidaya qofkaas ilaahay naxariis kulama hadlo ilaahay naxariis kuma fiiriyo ilaahay waynaan uma dembi dhaafay cadaabuu ilaahay u diyaariyo qofkaas ka waa xaaraan qacna ma banaana inaad diiddo biyihii adoo haya musaafirka u diid ama dadka ooma ka labaad waani warajulun waa nin baayaca ballan iyo beeco la galay rajulan nin uu beeco iyo ballan la galay laa yubaayicuhu xaal uusan ballanka ula gelayn ilaa lidunya adduunyo maahan madaxweynu doorana ama mid guddoomiyahu doorana qofuu doorana markuu ballanka iyo beecada ila gelayo doorana adduunyuu ka raba dhaqaalaan ku siinaha idooro amase jagaan kuu dhiibaahay dooro ku doorana adduunyuu ka ama xoolo ama kursi saasuu ku doortay saasuu ku taageeray saasuu ku taageeray fain acdaa kii uu doortay hadduu siiyo hu qofkii maa yuriidu wixii uu rabay xoolihiiyuu siiyey xooluhu rabuu siiyaa ama kursigiiyuu siiyey wafaa lahu u oofina falankii weligiis waa taageyna duu wixii lagu ballanaysiiyo xoolihii ama kursigii waa taageera xule isaga xaqa ah, halala shaqeeyo imaamka xaqa ah, uu leey wa ilaa in la mucdi wey hadduusan siin markuu kursigii fadhiistay jagadii u ballan qaadi waa u diiday ama xoolihii u diiday lam yafil lahu ballankii asla u oofi maa ka baxaa wuxuu le hala rido ayr ma leh ha lagu kaco annagaa naqaan idinkuma taqaanaan dadka iyo diinka iyo dalka midna maslaxad uma hayo dhihi maayo anuu xoogaaga ii diid dhihi ma anigu ii diiday xoola dhihi ma kursiyu ii diiday dhihi ma wuxuu leeyahay diinka iyo dadka iyo dalka midna ma anfacayo waa in ummadda laga qabto waa cadow waa ku kaca qofka noocaasa oo madaxda u doorta dhaqaalaha amase u doorta kursigaa lagu siinaa ilaahi weynaa naxariis kulama hadlo aakiro ilaahay naxariis kuma fiiriyo ilaahi weynaa cadaab furayl badan u diyaariyey dembigiisana ilaahay qofkaas ma dhaafo maxaa yeelay wuxuu ka ganacsanayaa maslaxaddii ummadooda waxaa la rabaa imaam marka la dooranayo in lagu doorto diinka inuu ilaalinayo xuduudda alle inuu oogayo xumaanta inuu ka hortegayo wanaagga inuu dadka farayo cadaaladda inuu samaynayo ballan in saas lagula galo aan kursi iyo dhaqaalo midna ballan lagula gelin la yidhaha ballan waxaa ah diinka alle inaad ilaalay ballan waxaa ah inaad wanaagga dadka u sheegayo ballan waxaa ah inaad xumaanta ka hortegaydo inaad cadaaladda ilaalaydo inaad jawrka ka hortegaydo ballanka saas waa in lagula galaa qofka ballanka kula galaa dhaqaalo inaad isiinaydo qoyskayaga inaad jagahebla u dhiibaydo inaad qofkaas ilaahay naxariis kulama hadlo ilaah uma dembi dhaafo ilaah naxariis kuma fiidiyo cadaab xanuun badan u diyaarsada wuxuu ka ganacsanayaa ummadda dantooda waa cadow wey qofka kan saddexaad wa rajulun waa qof saawama la gorgortamay rajulan qof bisilcatin badeeca kula gorgortamay bacda alcasri salaada casri kadib bacd alcasr badeecuu gadaa qofaa u yimid ka gadana intaas iga sii maya kaa sii ma ee intaasaan ku rabaa faxalafa kii badeecada haystaa dhaartay bilaahi alluu ku dhaartay laqad acdaa inuu ka bixiyey bihaa badeecada kadaa wakadayo intaas iyo intaas ilaahayuu ku dhaartay inuu intaas ka soo baxshay faakadahaa kiina badeecadii waa qaato waa gada laakiin waa qof been sheego been ku dhaartay saxiixulbukhaari waxaa ku sugan faxalafa billaah laqad acdaa bihaa maa lam yucdi wuxuu ku dhaartay inuu badeecadan ka bixiyey wax uusan ka bixin waa qofkaas qofka cadaabka loo ballan qaaday wuxuu ku dhaartay badeecadan inuu ka bixiyey wax uusan ka bixin muxuu ku dhaaranaa liyuuqica fiiha rajulan min almuslimiina qof muslimiinta ka miduu raba dabinka inuu ku rido oo uu dhaqaalo culus ka qaato qofka noocaasa ilaahay naxariis kuma fiiliyo aakhire naxariis kulama hadlo dembigiisa ma dhaafo cadaab kulayl badanu leey oo ilaahay u diyaarsan cadaab kulayl badanu leey rawa bukhaariyu imaamu bukhaari wuxuu ka wariyey can caaisha radia allahu canhaa zawji nebi nebiga xaaskiisii ah sala allahu calayhi wasalam qaalad inay tidhi kaana rasuululah rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala اllahu calayhi wasalam idaa araada markuu doono an yakruja inuu u baxo safaran safar aqraca waa u qurcay jiray waa u qori tuuri jiray bayna aswaaji xaasaskiisa dhexdooda nin kasta waajib saasaa ku ah markuu safraa hadduu doonayo xaasaskiisa mid ka mida inay la safarto safarka laga hadli maayo qof ayaanu jirin loo qaado waa laakiin haddii aysan ahayn ayada wax gaar ku ah oo hadda qof jirano caafimaad loo qaado waa arrin gaar laakiin asagaa raba inuu qof wato ama xaj u wato ama cumro ha u wato ama meel kale ha u wato xaasaskiisa mid ka midahu raba inuu wato safarku ha dheeraado ha gaabnaado ma banaano mid inu iska doorto isagu waa xaaraan waana joog iyo dulm waajib waxaa ku ah inuu u inuu u qur'eeyo a waajib ku ah maadaama aysan hayn dhibaato gaaro gola dhamaysata aysan jirin ah, waa inuu u qur'eeyo hadhow markuu yimaadana intuu rabo safarka ku maqnaado kuwii joogay lamid tahoo waxa weeyaan loo qawaaymaa kuwaane wareegay wax ku leedahay markuu yimaado waxa weeyaan kuwaas habeen siday habeen uleeyihin habeen uleedahay yadu maxaa taas qurcay ku heshay nabigu sidaasuu ahaa sal اlahu alayه wasalm faayatahuna middoodii kharaja uu soo baxo sahmuhaa nasiibkeeda kharaja bihaa midaasuu la bixi jiray macawla jirkiisa ta u qurceeyo midii nasiibkeedu soo baxo taasaa nabigu la safri jiray faaqraca nabigu waa qurceeyey baynanaa dhexdeenna zawjaadkiisii uu qurceeyey waa u qari tuuray fii kasaatin duulaan duulaankoo kasahaa uu nabigu duulay duulaan uu gaalo ku duulaayey ayuu rabay mid inay raacdo waa u qur'eeyey fakharaja waxaa soo baxay sahmi nasiibkaygii aniga nasiibkaygiiyaa ii soo baxay caaisha fakharajtu waan baxay macahu nabiga la jirkiisa bacda maa unzila alxijaabu xijaabka markii la soo dejiyey kadib markaasaan tegayna aayadihii xijaabka markay soo degeen kadib waay oo dumarka ay waajib tahay inay is-asturaan marka rag ajnabiyu la joogo fiiriya marka dumarka qaabka loo wadaayo waxay tidhi fa ana aniga uxmalu waxaa laygu qaadi jiray fii hawdajin guro hawdajka waa mixmal waa guro yaroo samaysan ama se teemba yar camal oo dhisan wey waa guro yar oo dhisan ratiga markii la saaro heeliga inta afarta gees la qabto korka laga saara ratiga looga jeeda gabadhii qol yaroo meesha ay ku dhex jirta qol yaroo xiran kor maryaa uga xihan hoosna waa meel ugu fariisto oo ratiga qabanayda ratiga marka hore heeligaa la saara meeshaan hoos waa meel ugu fariisto oo kursi camal korna maryaa uga xihan waa meel yaroo xihan marka wax ku jira looga jeeda qaabkaasa ay ula safri jirtay nabiga sal اlahu alay waslm hawdajku marka waa guradaas yartaa fa ana aniga uxmalu waxaa laygu qaadi jiray fii hawdajin wa unzalu waa lay deji jiray fii hawdajka dhexdiisa hawdajkaasaa lay geli jiray markaasaa ratiga la saari jiray fa sirnaa waa soconnay xataa idaa faraqa markuu ka soo jeestay rasuulullahi rasuulka ilaahi salى اllahu calayh wasalama min qaswati duulaankiisii tilka taas aheed markuu dhammeeyey oo waqafala uu soo laabtay oo wadanowna aan ku soo dhowaanay min almadiinati magaaladii madiino aadana nabigu waa iclaanshoo waa ogeysiiyey dadka laylatan habeen biraxiili socod habeen meel iyadoo la degan yahay uu nabigu iclaanshuu yidhi waa la guuraahe hala diyaargaroob waa la guuraa waa la soconaa ee hala diyaargaroodo saasu iclaanshay aadana nabigu wuxuu iclaanshay laylatan habeen biraxiili socod marka markii la iclaanshay oo macnaha hala diyaargaroodo wey aan banaanka aaday tiri si aan usoo xaajo guto banaankaada ciidan dhan oo meel degan wey waa inay ka dhammaato oo ay fogaato waa inay fogaato duurkaasi aaday faqumtu waa istaagay ay tidhi xiina waqtigii aadanuu ay iclaansheen biraxiili ay bitahayu'i liraxiil in loo diyaargaroobo safar markii la iclaanshay aan baxay famashaytu waa socday xataa jaawastu ilaa aan ka gudbay aljaysha ciidankii waa socday ilaa aan ciidankii ka gudbay falamaa qadaytu markaan soo gutay sha'nii arrinkaygii markaan soo gutay arrinkaygii oo soo xaajo gutay aqbaltu waa soo qaabilay ilaa raxli meesha alaabta ii tilay raxligu waa alaabtii safarka meesha alaabtaydiiyan soo qaabilay falamastu waa taabtay sadri laabtayda xabadkaygaan taabtay ti faydaa isla markiiba ciqdun kuul kuushoo li aniga ii sugnaatay kuushaasoo min jasci adfaar magaalada magaceeda adfaar la yidhaha kuusha lagu sameeyo adinqadaca waan go ah. waxaa surka iigu xirnaayo tilkuul oo magaalada la yidhaha adfaaro yaman ku tala lagu sameeyo waa nuuc kuusha ka mid ah oo madow iyo caddaan iskugu jira ah, marka kuushii waa maqanta kuushii surka iigu xireer waa maqanta intaan meelaha maraayay go'day xaradkan taabtay kuushii lama arko fa lamastu waa taabtay sadrii xaradkayga ama laabtayda faidaa isla markiiba ciddun kuul kuushoo li ii sugnaatay kuushoo min jasci adfaar magaalada adfaar kuusha xaggeeda ka ahaatay qadinqadaca waa iga go'ay farajactu waa laabtay meeshii aan ku xaajo gutay xaggeedaan u laabtay faltamastu waan raadiyey ciddii kuushaydiiyaan raadiyey faxabasani waxaa i celiyey ibtiqaa'u raadintiisii raadintiiya aan ku daahay oo i celiyey halkan ku daahay marka awal qolkeeda iska geli jirtay afar niman ka yimaadaan ama laba nin ayay guradan geesaha qabanaan kaasa raftiga saaraya maxaa ku jira dhihi maayaan war ma ku jirtaan dhihi maayaan waa gabarh ajnabi ka alla hadli maayaan ka qabtaan guraday saaraya kadibna raftigaa la taajina waa lawada marka sidiiyaa la yaab raftiga inta la fariisiye la saari jiray oo hawdadsiiha isla qabteena la saara gabdhuhuna waa fudud yihiin cunto lama arag badan cuntadu waa yareen marka gab inay ku jirto fiiri iyo inaysan ku jirin xataa waa la kala fahmi waayo fudaydku meeshuu gaaray fudaydku meeshuu gaaray waana dayare dahaana waa dayara waa gabar daya cunto badana la cuni may fudayd badanaa jiray ratigiiyo hogaanka loo qabto waana la guuray may kuushii soo heshay meeshii wax ku noolba lama arkaba iiri waxay tihi caaisho fa aqbala waa soo qaabileen aladiina raggii yarxaluuna li irari jiray raggii isaari jiray ratiga waa soo qaabileen faxtamaluu waa qaadeen howdajii guradaydii faraxaluuhu waxay ku rareen calaa bacirii ratigaydii alladii ratigii kuntu an aha arkabu mid kora te howdajkii qaadeen ay neefki geela ha saareen baciirka geela waa ratiga iyo hasha labada waa leey walxaal ayay rareen hum ayagu yaxsabuuna ay u malaynayaan annii aniga fiihi hawdadka inaan ku jiro marka sababta loo fahmi waayey inay ku jirto iyo in kale ay kaa dhaadhicine inay tahay inaysan cuslayn tii ay kuu sheega fiiri wa kaana nisaau dumarku waxay ahaayeen idaaka waktigaas khifaafan kuwa fudud waktigaas dumarku waa fududaayeen lam yafqulna ma cuslaan walam yakshahuna ma daboolin allaxmu hilib gabdha hilib koray ma ahayn wa inamaa wax kale ma ahan ya'kulna dumarku waxay cuni jireen alculqata wax yar oo min adacaami cunto ah alculqata waa qaliil culqadu ah, qaliil wey wax yar ay cuni jireen oo min adacaami cunto ah falam yastankiri lqowmu raggii ma aysan inkirin ma dhihin meeshaan gabar kuma jirto ma dhihin ah, ma inkirin hawdajkii macnaha ma dhihin gabar kuma jirto meesha ma inta qaadeenay saareen ayadoo inay ku jirto in kale aan la kala garan falam yastankir ilqowmu raggi ma inkirin xiina rafacuu markay kor u qaadeen iqala alhawdaji hawdajka culayskiisa ma inkirin ma aysan inkirin faxtamaluuhu waa qaadeen wa kuntu waxaan ahaayay gabadhaasoo xadiiata sini dadeeduba yar tahay gabadh da yarna waa ahaa dumarkoo dhanna waaba fududaayeen fabacauu way kiciyeen aljamala ratigi marka aciir rati aan dhahn rati baciirkana hasha iyo ratiga labadaba waa layidha laakiin ratigu ahay halkaana noo cadayday ah, inuu rati ahaa jabl markii la jabalku waa ratiga kaliya marka ratigii way kiciyeen fabacauu way kiciyeen aljamala rabtigii wasaaruu waana iska socdeen fawajadtu waa soo helay ciqdii kuushaydii bacda mastamara markuu tegey ka gadaal aljayf ciidanka markii ciidankii tegey kadib aan soo helay kuushii fawajadtu waa soo helay ciqdii kuushaydii bacda mastamara bacda maa dahaba markuu tegey ka gadaal aljayshu ciidankii faji'tu waa imid mansilahum meeshii ay ka guureen wlxaal ayaan imid laysa fiihi meesha axadun qofna uusan ku sugnayn gabadh caqli badan ahed ma ordinoo kama daba ordin ilaa waxaa dhici karta inta la soo raadiya inay isdhaafaan ciidan tegayo hadda xoog ku socdaana orod loogama daba tegi karo waxay tii kolleyba waa lagu soo raadaay meesha yaan lagaa weydi halkeedii iska fadhiisa waa duur cidlaa facamamtu waxaan u qasday manzilii meeshii aan deganaa alladii mansilkii kuntu fiihi aan ku sugnaa markii safarku degey meeshii aan degay oo laygu ogaa halkiiaan u qastay fircoon aad fadanantu waxaan ogaaday damigu waa cilmi maanta fadanantu waxaan ogaaday annahum jayshkii sayafqiduunii waa iweyn doonaan kollayba waa la weyda markii meel la dego oo hawdajkana dejiyo haddaan qof ka soo baxayn waa la ogaanaa inaan dad jirin marka waa la iweyd doonaa han isriti waa lagu doonaa fadarantu waxaan ogaaday annahum jayshku sayafkiduuna waa iweyd doonaan fayarjicuuna ilaya waa ii soo laaban doonaan fa baynaa waqti ana aniga jaalisatu mid fadhida aan ahay mar aan meeshii fadhiyo halabadnii waxaa iga adkaatay caynaaya labadayda indhood fannintu waa seex hurdadiia iga qaalib noqoto taasna waa dejin ilaahay dejin hadday soo jeedo waa walbahaar leh waa fakeri laheed ilaahan u naxariistay markaasa iska hurid waa iska hurid gabar yarna waa ahayd wa kaana wuxuu ahaa safwaan ibnu mucadal saxaabiga magaciisa la yidhaahdo safwaan ibnu lmucadal assulamiyu oo loo nisbeeyey reer sulaym uma dakwaaniyu kadibna looga sii nisbeeyey zakwaan waa zakwaan ibnu saclaba ninka la yidhaha loo nisbeeyey zakwaan ibnu saclaba min waraa'i jeeshi ciidanka gadaalkiisuu ku sugnaa ciidanka gadaalkiisuu soo soco jiray wixii laga soo tagay u soo aruurina saxaabigaas saxaabi aad u qiimo badan waa qayr badan fa asbaxa wuxuu ku waaberiistay cinda mansili meeshaan joogay agtiisa waadiyaa wuxuu ugu beriyey meeshii ay joogtay agteeda halkaasaa waagi ugu beri waagi markuu beriyey fara'aa wuxuu arkay sawaada insaanin qof mukushiis sawaadka waxaa la ihahdaa mukul waa uxuwaanma qofan qof aadan u jir garayn laakiin muuqaalka marka mukushii qofku arkay fara'aa wuxuu arkay sawaada insaanin qof mukushiis qofkaasoo naa'imin hurdaa fa ataani waa ii yimid wa kaana u fiirsada meeshaas wa kaana wuxuuna ahaa yaraanii mid i arka qabla اxijaabi xijaabka intaan alla waajibin ka hor marka waa oqoonay markuu arkay hadalkaas macnihiisu waa maxay markii xijaabka alla waajibiyey kadib ima arag sidaas daraaddeed gabdhaha muslimaadka waxay ahaayeen markii alla xijaab waajibiyey kadib nin ajnebika a ah ma arki jirin jirkooda wax ka mida ma arki jirin gabdhaha muslimaadkaa marka kaliya waxaa aqoon kara intaan alla xijaab waajibin ninkii arkay oo ajnabi ka u aqoon kara laakiin qof kale ma aqoon karo wa wuxuu ahaa yaraaniin mid i arkaa qabla alxijaabi xijaabka ka hor fastayqantu waxaan ku baraarugay biistirjaa'ihi inaa lilaahi yaysigiisa markuu arkay u oqooday markaasuu yidhi inaa lilaah wa inaa ilayhi raaji illaa waa musiibo ah. waxa weye zawjadii nabiga meel looga tegi waa musiibo musiibo hadday kugu dhacdana waa la inaa lilaahi istirjaacu leeyihi bukhaarida riwaayadiisa waxaa siyaada halkan ku jirta oo ah fastayqadtu waan ku baraarugay biistirjaacihi inaa lilaahiyaysigiisa xiina carafani markuu i gartay uu inaa lilaahiyaysta xiina carafani fakhamartu weji bijalbaabi aniguna wejigaygiia markaas qarsada oo jalbaabkayga ku qarsada saasaa bukhaariga ku taala fakhamartu weji bijalbaabi waxaad la socota wallaahi maa takalamnaa bikelimatin wallaahanaan hal kelima ku wada hadlin walaa samictu minhu kelimatan kamana maqlin isagoo ku hadlaya kelimad hayra istirjaacihi inaa lilaahiyaysigiisa maahane xataa maxaa kugu dhacay maka la warku waacadda meesha in looga tegay moogta maxaa kugu dhacay maxaa meesha u joogtaa maxaa safarkii kaa reebay xataa ma dhis ratigii ugu saarnaa uu taka degey oo hogaanka abtoo fariisiyey oo uga istaagay jilibka si uusan ula boodin uu iska aamusay lacaqli waaleed ay ku korteen xataa kor ma dhihin iiri inuu la hadlaba waa iska ilaalina inuu la hadlaba waa iska ilaalina ratigii inta fariisiyey uu jilibka uga istaagay khalaas ratigii kortay fastayqabtu waa ku baraarugay bistirjaacihi xiina anaaqa markuu fadhiisiiyey raaxilatahu daabadiisii fa wadica wuxuu uga istaagay yaddaa jiibkeeda waa jeeriga hore yadda yaddu waa jeeriga hore lugta hore ratiga waa meesha qarqasiga looga xidho ama xarigga looga xidho fa wadica waa ku istaagay yaddahaa daabadda jeerigeedii hore fa rakibtu aniguna waa koray fandalaqa wuu tegey yaquudu xaal uu ila hogaaminaa bi aniga araaxilata daabadda hogaanku qabtay daabadii ugu waday xataa atayna aljeysha ilaa aan ciidankii u nimid bacdamaa nazaruu markay degeen ka gadaal mucarisiina xaalo ay yihiin kuwii degay fii naxri dahirati maariweynta dhuunteeda naxriga waxaa loola jeedaa macnaha waqtulqayluula marka oo la qaylushado duhurka wax yar ka hor wey wax yar duhurka ka hor wey marka dhuunta maariweynta waa waqtiga qayluulada waa duurka waxyarko ayagoo degay aan u tagin fahalaka waxaa halaagsamay man halag munaafiqiintii awalba haddee meel ay ka soo galaan nabigay la-aayeen sala allahu calay wasalam diinkana waxay aaminsanaayeen waxaa dhabarka looga jebi karaa diinkan diinku isagu hadli maa laakiin qofka wada in la xeebeeyo sidaasay dad inay la raadinayeen marka diinku isagu ma hadlaayo haddaad horto diinka inaad la dagaalanto qofka wadaa lala dagaalama nabigay marka rabaan sal allahu alay wasalam inay gurigiisa toogtaan ah, oo yidhaahdaan sharta iyo zinada iyo akhlaaq xumadu gurigiisay ka timaadaaba khalaas dadkuna aysan diin ka qaadan waana dariiqa munaafiqiinta dadka diinta wada iyaga in la toogto sababtoo diintu hadli maya dadka diinta dadaa sheegaya ah, munaafiqiintii waxay dhaha alla fursadaad haysanaa maanta aan nidhaahno ninkan iyo gabadhaan oo intaas isla socday kollayba ma kala badbaadin aan idhaahno ah, shayaadiintii lacanahum ullah dhabarka allah ka jebsho munaafiqiinta marka waxay yidhaahdeen kollayba ma kala nabad qabaan aan idhaahno ra'iisulmunaafiqiin cabdullaahi ibnu ubay aa ku dhawaaqay kelmadii markaasuu hoos midku arkaba ugu sheegaa uu yidhahdo dadka safarka isla soo galay kollayba ma nabad qaba intaas faasiya qofkaad aragtaba intaasuu sheegay dicayada suuka geli nabi maxamed dabarkaa laga jabsho saasay ku tashadeen markaasa iska daa munaafiqiintiiyo dad mu'miniin ah oo aan gaalo ahayn iyagu waa gaalo afkay ka tawxiidsanayaan ee qalbiga waa ka gaalo dad mu'miniin dhab ah aa ku darmay dadka ilaa mu'miniintu isku mid maaha dad waxaa iska jira aan ah aan aad u digtoonayn dad aan digtoonaynaa afka loogu shugo markaasay ilaaha iga ogi ay sii sheegan saasaan lalahaa caaisha saas naga sheegan midba mid u dhiib munaafiqiintiina waa la shiraya kuwa ska muslimiinho ayagu munaafiqiin ahaynna warkii carabka loogu ta oo digtoonidii ka luntay fahalaka waxaa halaagsamay man halaka dadkii halaagsamay macnaha waa dadkii wax ka sheegay oo been abuurkaas ka shaqeeyey oo nebi moxamed sala allahu calayh wasalam iyo xaaskiisii wax ka sheegay kuwaas waa halaagsamay wa kaana wuxuu ahaa alladii ninka tawallaa maamulay alifka been abuurka ninka maamulka hayay ee arintaas maamulee daberay cabdulaahi ibnu ubay ibnu saluul ibnuda hamsadana waa la qoraa waana la godaa maxaa yeele laba calam uma dhaxaydo oo midka dambe midka hore dhalay saluulku maahan cabdulaahi awowgiis maaha waa hooyadiis saluulku waa cabdullaahi hooyadii marka aabbihiisna waa loogu abtiriyey hooyadiisna waa loo nisbiyey labadiiba ubay waa cabdullaahi aabbihiis saluulna waa cabdullaahi hooyadiis waa cabdullaahi hooyadiis marka cabdullaahi ibnu ubay marka la yidhaahdo aabbihiisa loo nisbiyey ibnu saluulna hooyadiisa loo nisbiyey marka hamsadana waa la qoraha ibnu alale waana la goda wa kaana wuxuu ahaa alladii ninka tawallaa tawalliyayoo maamulay alifka been abuurka cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul oo ina saluul ah oo saluul gabadha layha ay dhashay faqadimna almadiina magaaladii madiine ayaan galnay magaaladii madiinaan soo galnay fashtakaytu waa xanuunsanay tir caysha xanuuna iska kay qabtay fashtakaytu waan ku xanuunsaday bihaa magaalada madiino shahran bil walxaal ayaan xanuunsaday annaasu dadku yufiiduuna ay faafinayaan min qowli asxaabiilifki been abuurka kuwii u saaxiibka hadalkooda dadkii been abuurka u saaxiibka hadalkoodii hadalkii ay faafinayaan aniga waxay tihi ma og laakiin arrin aan dareensadaan ah nabiga sala allahu calayh wasalam markaan xanuunsado naxariis aan ku arki jirin naxariistii nabiga kuma arkay ka soo galo uu leeyahay tii sayta tii xanuunsani sayt uu leeyahy weligayna saas kuma argay laakiin ma dareensanay oo ma debe maxaa yeele waxba ma ogi walxaal annaasu dadku yufiiduuna ay faafinayaan min qowli asxaabi اlifki wa yariimunii waxaa shaki i gelinayay tidhi fii wajaci xanuunkayga dhexdiisa أنii aniga laa araa ka arki maa min النbiy nabiga xaggiisa salى الlahu عalيه wasaلم alطfa naxariistii alladii naxariistii kuntu aan ahaa araa mid ka arka minhu nabiga xaggiisa xiina amradu markaan jirado naxariistii aan ku arki jiray nabiga markaan jirado kuma arko de waxaan rabaa qofku markuu jirado qofka mas-uulka kaa raxmad iyo naxariis kula noolaado وإنamaa wax kale ma ahan ydklu waa soo gelaa nabigu fayusalimu waana salaama uma yaqulu wuxuu leeyahay kayfa tiikum say tahay midii dii xanuunsane sayta u leeyahay ah, hadal lagu yiqiin ah, kayfa siday tahay tiikum idinka midii xanuunsaneed iiga warrama laa ashcuru ma dareemaayay tihi bishayin shay shaygoo min daalika warka la faafahaya ka mid ah xataa naqihtu ilaa aan raystay ilaa aan caafimaado haystay fakarajtu waan baxay ana aniga wa ummu misbaxin iyo misbax saxaabiga lada xataa naqihtu ilaa aan haystay fakarajtu waan baxay ana aniga iyo wa ummu misbaxin ummu misbax misbax misbax waa nin saxaabi ah oo abubakar sidiiq ay qaraaba yihiin waa arki doonaa hooyadiis fakarajtu waan baxay ana aniga wa ummu misbaxin iyo ummu misbax oo misbax saxaabig lena hooyadiis waa baxnay waxaan u baxnay oon aadnay qibala almanaasici meesha magaceeda laidhaha manaasic xaggeeda manaasicu waa meel magaalada madiine ka baxsan oo lagu soo xaajo guda jiray wa meel magaalada madiine ka baxsan oo lagu soo xaajo guda jiray musqula ma lahayn magaaladu markaas mutabarazina waa hoos dhigi karta mutabarazi waa ku bayaanin manaasicad ku bayaanin mutabarazina oo makaanu xaaja gudashadayada ah waana godi kartaa huwa manaasica laguu sheegaa mutabarazuna waa meesha aan ku soo xaajo gudanno wa kunaa waxaan ahaynay tihi fiiri cunto badan inaan la cuni laa nakruju kuwa aan bixin ilaa laylan habeen maahane ilaa layl habeenka kale laga gaaro waxaa suuliga loogu laalaabana waa cuntada caawas aan banaankan kusoo xaajo gudayna habeen dambaan haddana banaanka aadayna ah, suuli lagu laalaaba daragto waa wax loo isku daldalay saasay u noolaayeen marka dadkaas ma cuslaana marka saasay ahaayeen wadaalika wadaalika waktigaas wadaalika waktigaasu qabla an tutakada intaan la samaynay aheyd alkurufu musqulaha ama suuliyaalka intaan la samayn qariiban meel ku dhow min buyuutina guryahayaga guryahayaga agtooda intaan suuliyaalka laga samaynayhd markaa suuli ma aanaan lahayn saasay ahed wa amrunaa arrinkeennu amrulcarabi waa arrintii carabta carabtii alwali horreeye fi lbariyati baadiyaha xaalay ku sugnaayeen oo fi tanasuhi fogaanshaha xaalay ku sugan yihin waa dadka in laga fogaado marka la xaajo gudana dadkii carab tahayo hore qofku markuu xaajo gudana waa fogaana maa meeshan dhowla fadhiisama marka birdigu tega fi lbariyati baadiyaha xaalay ku sugan yihiin ow fi tanasuhi fogaansho oo dadka laga fogaado xaalay ku sugan yihiin fa aqbaltu waan soo qaabilay ana iyo wa ummu misbaxin ummu misbax bintu abi guhmin ummu misbaxaasoo ina abi guhmi aheed namshi xaal aan soconayno facatarad waa taranturoota xoogaa ayay simbirilxata waa ku fitagtayba facatarad way taranturootay fii mirdihaa maradeedii mirdigu waa maradii weyneed oo suuf ka samaysneed oo ay ku xijaabneed mirdigu waa mara suuf ka samaysan oo adadag wey mar adagoo suuf ka samaysa facatarad way taranturootay way turanturootay fii mirdiha maradeediiy ku taranturootay maradiioo lugta u gashay ilaa gabadha muslimadaa ah, maradeedu dhulkay taallaa sidii nabigu sal allahu calayه wasalam uu yidhi faqaalad waxay tihi fiiriya waxaa la ogsoonye qofka wax uusan iska jirin hadday deg deg ugu yimaadaan waxa qalbiga uu ku jiro qarinaya farg soole oo wax dabiici ah. wax uu isleeyahay marna iska sheegin xataa dul waa soo booda xaaladaasoo kale qofkaanoo qof muwaxida ah, ilaahay keliyu barya isagoo caadi iska saara gaari ah, gaarigi jirb leey inuu rogmad u malayna hal maru soo baxay ilaahay ow noo gargaaro bismi llah uu leey qofkaanu awoobu beri jiray ama boqoradii laga caanugay ama ugaasiyada ama awliyada iyo saadaadka suuban gaari jir shacbawanow w shaki male w qofkii u wixii ku jiraya soo baxa ah, wixii ku jiray bul waa soo gooda hadda goro mid soomaaliya ka sheeg soomaali qaar isku mid ma ahane qaar xumo hungurigu dishayaa jira mid xumo nacasa oo hunguri dishay ayin anu kirishtaan ahay baadariyan banuqaad kirishtaannimada waxaan ka gaara leya darajada ugu sarrayda kristaan haa kristaan ahay maxaa tafki iska xirtaa barbartaa baybalkii baadar weyn no markaasaa waxaa dhintay baadarigii kiniisadii uu ka tirsanaaya dhintay markaasaa li baadari hada doorta ninkaa wax ka sarreeya lama arkaa wax ka baadarisan soomaaligan lama arko isaga hala sharco marka mid dadku kala caqli badan midaa ila tijaabiyey oo yidhi waxaas ma ujeeda soomaali ma yahaa hun guri u dhimanaayahay wux caqiida kama qalbiga ugama jiro waxaas hun guriga meesha keenay ee ma jecla kiristaannimo ma ninkan annagii naga dheereeyey maya saas way hun guri waayo soomaali saan ka ogaanaa wuu meesha waxaad tidhahdaa lagu caleenasaaraahe keen meesha imow kursina u dhiga markuu fadhiisan raba kursiga ka bixiy dhegaysta waxa ka soo baxay markuu naco bis kursiga loo dhigay waa lasoo qututubiyey waa lasoo waday fadhiiso gadaalaa laga taagnaaya kursigaa loo baxshay bal markaasu bismillah <laughs> ujeedaanu maxaa ka soo baxay bax ibliisyo naga dhex bax hunguri hunguri marka waa wax la ogaadaa la yidhi qofka waxaa la yidhi marka oo uu naco oo arrin kadisah markay ku timaado waxa caqiidada oo qalbiga a soo baxa waxa kala dambaysta ah bul soole oo kala dambaysta marka fiiri um, ummu misbax caaisha maba oga arrintan in beentan la faafina maba oga caaisha laakiin ummu misbax wiilkeedaa ka qayb galay balaayada waana wiil saxaabi asagu ma ahay munaafiq laakiin munaafiqiintii afka u geliyeen markaasuu wax ka faafina arrintiibay ka buugsantah marka mana rabda inay sheegto arrintiibay ka buugsantah wiilkeed inuu balaayadan ka qayb qaatay inay sheegtana ma rabto mar alla markay ku fitegtay ay tihi taiso misna waxaa halaagsamay wiilkayga misna intaasaa ka soo booday ayadoo iska jiran la ku fitegtay facatarad way taranturootay fii mirdaha maradeedii faqaalad waxay tihi taiso mistax mistax waa halaagsamay ay tihi faqultu laha waxaan idhi tii bisa ma qulti waxaad ku hadashay balaayo wey saxaabadu saasay ahaayeen marar badanoo axaadiisa ku arki doontaa qof saxaabiya dad saxaabada marka agtiisa wax looga sheego qof muslim ah wuxuu leeyahay belayaad ku hadashay amus ma ogola agtiisa in muslim lagu xanto maxaa yeelay nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam qofka qof muslima agtiisa wax looga sheego oo difaaca qofkiioo ka maqan ilaahay wejigiisu aakhira naarta ka difaaca xataa nebiga agtiisa haddii wax laga sheego oo qof wax sheego saxaabiga kale ma aamusayo bisa maa qulta u leey qofka wax sheegay saasay ahayn saxaabadu waa difaacayeen qofka walaalkooda wax laga sheego si wejigooda aakhira naarta looga difaaco laakiin adiga nacas haddaad tadihii tidhaahdo dembiga wax ku leeday soo ma jeedo marka fiiri ayadu walba ma hayna caaisho warba ma haydo in wax laga sheegayba ma oga faqultu waxaan ku iryay tihi lahaa umu misbax bisa maa qulti waxaad ku hadashayaa baas iyo balaayale saasaan idiin tii waxaan ku idhi atasubiina ma waxaad aayaysaa rajula nin shahiidda xaadiro bedr nin dagaalkii beder ka qayb galay miyaad wax ka sheegayda faqaalad waxay tihi yaa hantaa hantaa kelimadaas munaad iyadoo loo maadinayo bisa la isticmaala carabiga haadihi nawey oo kale haadihi yaa hantaah midaane alam tasmaci miyaadan maqal maa qaaluu waxay yidhaahdeen warka la sheegaayo maba ku soo gaarin miya faakbaratnii waa ii sheegtay noor ma maqal faakbaratnii waxay ii sheegtay biqowli ahlilifki ahlulifkigii warkoodiyay ii sheegtay hay iga sheegayaan fasdadtu waxaan siyaadsaday maradan jiro jiradaasoo calaa maradii jiradeeda la kor saaray awal qof xanuun ka soo bogsoodo ka raystaan ahaaye xanuunkaegiyo xanuun igu dar ah, murugo iyo musiibo falamaa rajactu markaan ku soo laabtay ilaa baytii gurigaygii dakala calaya waa soo galay rasuulullaahi rasuulki ilaahi sala اllahu calayh wasalam fasallama waa salaamay faqaala wuxuu ihi kayfa tiikum midisayta markaan waa dareenseen marka hore ma dareensan jir markaan maxaa yeele wax horeeta wax sababka ciyaah jira markaan waxbay ogaatay faqultu waxaan idiyay tihi iidan lii iifasax ilaa abawaya labadaydii waalid rasuulka allah iifasax labadaydii waalid aan aadin gurigii aabbiya hooyo waa abubakar sidiiq aabbe gurigii aabbiya hooyo aan aade ifasax qaalad waxay tidhi wa ana aniga xiina idin xaaladaas uriiddu waxaan rabaa waxaan doonayaa an astayqina inaan ka yaqiinsado alkhabara warka an astayqina inaan ka yaqiinsado alkhabara warka min qibalihimaa aabbe iyo hooyo xaggooda faadina lii rasuululahi way fasaxay sala اllahu calayh wasalam faataytu abawaya leelaydii waalidan u tegey faqultu waxaan ku yidhi liummi hooyaday maa yataxadau bihi naasu dadku maxay ku sheekaysanayaan hooyo maa yataxadau bihi naasu dadku maxay ku sheekaysanayaan faqaalat waxay tidhi hooyo yaa bunayatu gabadhaydii yareedee hawinii ka fududee calaa nafsaki nafsadaada asha'na arrinta ka fudude murugada iska fudude fiiri meel kalayba u malayday hooyadeed munaafiqiintii umaba malayn waxay u malayday dumarkii lala qabay inay arinta ku kiciyeen oo ay faafiyeen maxaa yeelay dabeecadda banu-aadanka waxaa la ogsoon yahay dumarka laysla qabo shaydaanku waa ka faa'iidaystaa waana isku kiciyaa ilaa dad ilaahay weynaa ka cabsada u mooye xataa kuwa mutaqiintaha isku diraa kuwa mutaqiinta xataa wa isku diraa mararka gabal qof ilaahay xifdiyey oo gartay qabri iyo qiyaam inuu ka dambeeyo unbaa iska ilaali kara marka hooyadeed waxay u malayday arinta inay ka dambeeyaan dumarka kaleo nabiga xaasaska nabiga macnaha zawjaadka nabiga saasay u malayday waxay tihi arrinta iska fudee fa wallaahi allaan ku dhaartay laqalamaa waxaa yar kaanat imra'atun haweeney qadu weligeed haweentaasoo wadiicatun qurxoon cinda rajuli nin agtiis inay ku sugnaato waa yar tahay haween qurxoon nin agtiis inay ku sugnaato ninkoo yuxibuhaa jecel walahaa haweentaasna ay u sugnaadaan daraa'iru dumar lala qabo daraa'iru dumar lala qabo ilaa hadday taasu dhacdo agarna way badiyaan alqowla fii caynihaa wa naqsihaa mafcuulkiia la way badiyaan alqawla inay ka hadlaan fii caydihaa wa naqsihaa calayhaa gabadhaas ay uga hadlaan waa wax la og yahay waa yar yihiin dumarka laysla qabo oo aan wax iska sheegin murugada iska yare waa arrin la og yahay inay dhacdo arrintaanoo kale mana ka imaan dumarkii nabiguna berigay ka ahayn arrintaas waa arkiba doonaaba beri ay ka ahaayeen shaqana kuma lahayn faqultu waxaan idhi subxaana allah aan idhi ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb ka fog walaqad yataxadau naasu istifhaam wey sida xadiiska musnadka imaam axmed riwaayadda ku sugan ayaaba waxaa ku sugan an yataxadau naasu marka hadda waa istifhaam walaqad yataxadau naasu dadku ma waxay ku sheekaysanayaan bi haadaa arrinkaas ay tii waa istifhaam ah, qad man ma waxaasay ku sheekaysanayaan qaalad waxay tidhi caaisho fadibtu waan baryey tilka leylata habeenkaas halkaasaan ku beriyo on ku hoyday xataa asbaxtu ilaa aan waa bariistay laa yarqaw xaal uusan go-ayn lii aniga xaal ii sugnaaday damcun illinta ayadoon hal mar habeenkaas illinta ishayda ka go-in walaa agtaxilu aanan ku kuulan binoomin hurdo hal mar aanan isha isi saarin uma asbaxtu waa waa baristay fadacaa rasuulullah rasuulka allah u yeeray sala اllahu calayh wasalam caliya bna abi aalib fiiriya aybka ilaahay keliya ha og rusushu aybka intay ka og yihiin intii ilaahay u waxyooday bis wax kale kama oga qiyaamo inuu dhaca waa qayb nabiga waa loo waxyooda waa oga jannada waa qayb naabtu waa qayb waa oga laakiin waxyaalaha kale ma ogay bal meeshaa fiiriya nabiga gurigiisiyaa la weeraro munaafiqiintu weerareen xaaskiisii uu jeclaayo xaasaskiisa uu jeclaa wey inay beri tahay iyo inaysan beri ahayn nabigu ma kala og iri ilaahay idinku dhaashay marka waa adduunka korkiisa axadka u fadli badnaa jinni iyo insi o dhan ambiyada awliyada dhammaankii ka fadliga badnaa wey waa nebi moxamed sala allahu alay wasalam ma oga arrintaas inay dhacdo in kale ka waran qofkii markaa ku yidhaahda anugu waa wax walbaan daalacanayo wax walba waa oga meel walba waa u jeedaa wax iga qarsoon male loox maxfuudkaa ma daalacdaa bal ka war allahu mustacaan waa inaad ilaahay ka cabsato diinkaaga barato aybka ilaahay keliyaha og qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi اlgayb ila allah cirka waxaa ku suganoo malaa'ig ah dhulka waxaa ku sugan oo jini iyo insi ah qaybka ma oga alla keliyaha og ambiyadu waxyaalo loo waxyooday ogi ah, falaa yudhiru calىa gaybihi axada ilaa man irtadaa min rasuuli rasuulka la doortay qaybtii loo waxyooda bis ogi ee qayb muطlaqa ma ogi iiri nabigu cali wuxuu ugu yeeraa inuu la tashado oo yidhaha gabadhaa waxbaa laga sheega anuguna war kama hayo cali san yeera saas ugu yeeri ka warrama munaafiqiintuse murugada iyo culayska ay nabiga gaarsiiyeen ku fiiri humulcadow cadow hadduu jiro waa munaafiq soo ma jeedo gaalku waa xaggu kaa jooga waana taqaan laakiin qof masjidka kula jooga cadowna ah wax ka qatarsan lama ah wax ka qatarsan dhibaataday nabiga u geysteenna uma geysan cadowga kale uma geysan nabigu cali u yeehay fadacaa rasuulullah rasuulka alle wuxuu u yeehay sala اllahu calayh wasalam caliy bna abi aalib wa usaamata bna zaydna waa u yeehay xiina waktigii istalbasa alwaxyu waxyigu uu dib dhacay ta'aharal waxyu wey istalbasa alwaxyu waxyigii markuu dib dhacay oo soo daahay uu nabigu u yeehay sal اlahu calيه wasalam muxuu ugu yeehay yastashiiruhumaa xaaluu la tashanaa fii firaaqi ahlihi xaaskiisa inuu furo uu kala tashana xaaskiisa inuu furo ayuu kala tashana loodii la tashaday maxaan sameeyaa waa maqlaydaan waxa la sheegayo arrintan allaa og saan yeelaan saasuu kala tashaday faama usaamata usaamat bnu zayd faashaara waa u ishaaray calayhi nabiga biladii arin yaclamu uu og yahay usaame fii nafsihi nabiga nafsadiisa uu ku og yahay usaame nabiga naftiisa wuxuu ku og yahay inuu xaaskiisa jecel yahay kiyuu kula teliye kiyuu kula teliye فأشaaر waa u ishaaray عalayhi nabiga bاldيi arinkii yaclamu usaama uu ka og yahay fيi nfsi nabiga nafsadiisa oo waa maxe min alwudi kalgacalo iyo jacayl lahum lhlihi uu jecel yahay lahum liأhlihi uu jecel yahay faqaala usaama wuxuu yidhi أhluka hum ayagu ahluka waa ehelkaagi zawjaadkaagu waa ehelkaagi yaa rasuul الlahi rasuulka ilaahayow walaa naclamu mana ogin wallaahi allan ku dhaaranaye ilaa khayran waxaan qayr ahayn kuma ogin intaasuu yidhi saam wa amaa caliyu bnu abi aalib cali bnu abi aalib faqaala wuxuu yidhi yaa allah rasuulka ilaahayo lam yudayiq illaahu calayka ilaahay korkaaga kuma cidhiidiyin ilaahay kuguma cidhiidiyin wanisaau dumarka dumarkoosi waahaa ka soo haray caaisho kaiiru waa farabadan dumarku tiradii ka batan dii wax laga sheegay aduu war mahayni ma ahan ee dumarku waa badanyi ilaahay kuma idin calina waa kuma waa min saadaati اwliyaa casharaة اmbashiriina biاljanna soo ma jeedi dhulka korkiisa wax ku istaagan nabiga marka laga soo reebo abubakr iyo cumar iyo cusmaan saddexdaasa ka fadli badan muslimiintoo dhan ma oga arrinta laga sheega caysho inay runta in kale ma oga wuxuu gaaray inuu nabiga kula taliyo iskad iskada nabiga marka laga reebo saddexaa ka fadli badan waa abubakr iyo cumar iyo cusmaan saddexaasa ka fadli badan kan afraadu noqon firi waa awliyada ilaahay kuwa ugu fadliga badnaa iyo ambiyada ilaahay kuwa ugu fadliga badnaa meeshaas waxa ka dhacay warkama haya soo ma jeeda saasuu kula teliye calena wuxuu kaloo yidhi tala kalu siiyey wuxuu yidhi wasal weydii aljaariyata gabadha addoontaa tasduqa rubay kuu sheegeen gabadh addoon ah oo la dhihi jiray bariira mar dambe la xoreeyey markaas waa intaan la xorayn bal gabadhaas addoontahuna caaisho waa ay ka warqabtaa waa u imaan jirtay waa la joogi jirtay bal weydii waxaad tidhahdaa marnaba ku aragtay caaisho waxaad ka shakido nin la hadlaayo ninkaan oo safwaana ah, marna iyagoo wada hadla isagoo anuu guri ka maqan imaana weliga maarag nin kale inuu gurigiisa yimaado in kale nabigu war kama hayo bal bilaahi calayk bal wandulli gabadhan la tasho addoonta fadacaa rasuulullah rasuulka alle wuxuu u yeeray sala allahu calayh wasalam bariirata faqaala wuxuu yidhi yaa bariiratu bariiro hal ra'ayti ma ku aragtay fiihaa caaisho shay-an shay shaygoo yariibu ki ku shaki geliya wax ku shaki geliya marna ku arag marna ku arag nin ayadoo la hadlays ninkaana u imaana marna ku arag faqaalad waxay tihi bariiratu laa kuma arag waladii ilaahiyaan ku dhaartay bacafaka ku soo saaray bilxaqi xaq xaalad ku sugan tahay in ra'aytu maa ra'aytu ma anan arag minhaa caaisha xaggeeda amran arrin arrinkaasoo aqmisuhu aan ku eedeeyo arrin aan ku eedeeyo ma aanan ku arag calayhaa caaisha korkeeda qadu weligay agara arrinkaasoo agara ka badan min annahaa caaisho jaariyatun gabar inay tahay gabadhaasoo xadiiatu sinni da'deedu ay yar tahay tanaamu waxay ka hurdaa canilcajiini cajiinka ayadoon meel feecan dhigin ay ka hurdaa waa gabar yar sagaal jira lagu guri geeyey fata'ti waxaa timaada addaajinatu waxarka guritoogta daajinadu waa rida guriga dadka la nool waxarta guri joogta ayaa timaada oo guriga ku nool fata'kuluhu markaasi cajiinka ka cunta weligay ceeb kale kuma arka hadalkaas waxay dhahan culummadu waxay la mid tahay wax ceeba kuma ogi haddaan si kasta u raadiyo cajiinkaasay ka hurdoyrii cuntay ma ceeb wey marka ceeb kuma ogi wey haba yaraatay sooma jeed saasay ku tiri faqaama waa istaagay rasuululahi rasuulkii alle waa istaagay sala allahu calayh wasalam min yowmi maalinkiisaas maalinkaasuu go-aan taqaatu istaagay fastacdara waa ka gargaar dalbay min cabdilaahi bni ubay bni salo cabdulaahi bni ubay bni salo in looga gargaaro in looga gargaaru dalbaday fa qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man yacdirunii yaa iiga gargaaraya min rajulin nin ninkaasoo balaqani uu soo gaaray adaahu dhibkiisa fii ahli xaaskaygi nin dhibaatadiisu xaaska iga gaartay yaa iga gargaaray fawallaahi allan ku dhaartay maa calimtu kuma ogi calaa ahli xaaskayga ilaa khayran khayr maahan wax kale kuma ogi waqad dakaruu waxayna ku tilmaameen oo ku sheegeen rajulan nin ninkaasoo maa calimtu aanan ku ogeyn calayhi korkiisa ilaa khayran maahani wamaa kaana ninkaasuna ma ahayn yadkhulu mid u soo gala calaa ahli xaaskayga ilaa macii aniga xaal socda maahan dumarka islaameed ayadoon raggoodii la joogin ama qof maxramkaa inaad u gasho lama ogolo waa mamnuuc uma soo geli jirin intaas markuu yidhi nin saxaabiyaha istaagay faqaama waxaa istaagay sacd bnu mucaad waa nabadoonkii qabiilada reer aws saxaabi qiimo badan wey saxaabigaasa istaagay ma hadalan ka duula <coughs> la socda nusada la socda marka nusadaan la socda marka wixiina ka maqan hadhowkaaso faqaama waa istaagay sacd ibnu mucaad sacad ibnu mucaad ayaa istaagay waa nabadoonkii reer aws fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallahi rasuulka allo ana anaa kuu gargaara wallaahi allaan ku dhaartay acdiruka minhu waa kaaga gargaaraa in kaana min alawsi hadduu ka mid yahay qabiilada anug aan ka dhasheen reer aws daradna cunuqow qoortaan ka goynayna annaga qoladeenna hadduu yahay qoortaan ka iiriya wuxuu iska ilaalinaya ciifo qabin inay kacdo qolada kale oo reer khasraj ma dhihin qoortanka jarayna iiri suu isku ilaaliyo saxaabigaas xakimnimadiisa iyo xikmadiisa iiri wuxuu yidhi hadduu yahay qoladayada qoortanka jarayna wa in kaana hadduu ka mid yahay min ikhwaanina walaalahayaga oo min alkhasraji reer khasraj ah amartanaa adaa amarna siina ففacalnaa waxaan ku samaynaynaa فيihi dhexdiisa amarka amarkaa amarkaagaan ku fulayna laakiin hadduu annaga naga dhashay la sugima hoobta laga jara qofka nabiga dhibay salى الlahu عalيه wasaلم shaydaana marka durmaba kixiyey qoladii kale markaasaa nin saxaabi xanaaq oo yidhi ma naga qoladeenaad ku fulina wixii nabigu ka waadaan dili karin faqaama waxaa istaagay sacd bnu cubaada waa nabadoonkii reer khasraj aa istaagay wa huwa sacd bnu cubaada sayid اkhasre waa sayidkii reer khasre waa nabadoonkoodii waa suldaankoodii weeye wa kaana wuxuu ahaayay tiri caaisho qabla daalika maalinkaas kahor rajulan saalixa nin wanaagsan u ahaa maalinkaas hoogaa waba waa simbirnixday wey waxbaa si ka noqday ee kadib laftigeeda mid saxaabi fiican wa aha laakiin maantaas waa simbirnixday wey walaakiin ixtamalatu waxaa qaaday alxamiyatu qabyaalad qabyaalada qaaday maalinkaas faqaala wuxuu yidhi kadabta beenaad sheegtay nabadoonkii kale u jawaaba kadabta sheegtay lacamrullah baaqi ahaanshaha ilaahay baan ku dhaartay laa taqtuluhu inaadan dili karin walaa taqdiru aadanna awoodin calaa daalika inaad disho faqaama haddana waxaa istaagay usayd ibnu xudayr oo reer aws ka mida ah, oo asna nabadoon ah ama suldaan ah istaagay asna faqaama waxaa istaagay usayd ibnu xudayr faqaala wuxuu yidhi kadabta lacamrullah ilaahay baaqi ahaanshadiisaan ku dhaartay wallaahi lanaqtulanahu waa dilaynaa oo dilaynaa oo dilaynaa fa inaka adiga laftirkaagu munaafiqunaad tahay tujaadilu waxaad u doodaa can ilmunaafiqiin ah, wallah hadan difaaci kan haddaan dilaynaa qofka nabiga gaara waa kullaatay sooma jeed fasaara waa kaceen alxayaani labadii qabiil alaws iyo walkhasraj xataa hamuu ilaa ay damceen an yaqtatiluu inay dagaalamaan riwaayadaha gobolay ku soo aroortayba xataa hamuu ilaa ay damceen an yaqtatiluu inay dagaalamaan waaba islay tegeenba oo xaal ayay damceen rasuululahi rasuulka alle sala اlahu calayh wasalam cala almimbari mimbarkii uu saaran yahay oo le uu dhahaya iga gargaara fanazala rasuulkii waa soo degay tiisii waaba u kaadsaday mid kalaaba kacdayba shaydaanku waa cadow lagdanuu ku jira fanazala waa soo degay nabigu fakafadahu waa dejiyey xataa sakatu ilaa ay aamuseen oo sakata nabiguna iska aamusay allah wax ka qabanaya marka arrintu waa kululaada ina maca alcusri yusra mar hadday murugadu meesha ugu dambayda gaarto gargaarkii allaa dhow marka gargaarkii alle ayaa dhow wallahu subxaanaه wa taعaalى aclam slى اllah وsلم وbaaraka عalى nabiyina